dhinac marka laga feeriy waxawy dadka ahlu macaasida ah imaamka iyo culumada iyo maku tukanayo iyaga mase maku tukanayo sida jaadada ee culimadu ay u badan yihiin waxa ay tahay in imaamka uusan ku tukanin oo iyo dadka culimada asaab dadka yani haydada le inaanay ku tukanin oo dadka caadiga ah ay iskaga tukadaan si dadku ay ugu noqoto zajri dadka kale si ay ugu noqoto canaan midda labaad waxaa weeyaan dadku haddii sidaas la yeelo kan sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa imaamku hadduu iska dhaafo inuu ku tukado waxaa laakiin uu yeeli karaa buu yidhi inuu u duceeyo naam siran inuu ugu duceeyo naam si uu u jamciyo maslaxadii meydka iyo maslaxadii ummadda kale si loo jamciyo naam maxaa salaada janaazada asalkeedaba duca ducay ahayd marka waxaa weyaan meydkiina hoosa uga duceyna si uu yani ugu ixsaan falo dadka kalena waxaa looga dhigaa canaan war ninkaas ma aragteen haa culumadii kuma tukanin naam iska jira marka saas oo kale ha noqonin saasaa marka si ay zajri ugu noqoto marka laakin mas'aladan lidalika waana midda uu nabiga alayh salatu salam ninkii deynta lagu lahaa haddii nin deyn lagu leeya loo keeno salluu calaa saaxibikum buu dhihi jiray si uu dadka ugu adkeeyo arrinka deynta soma garani midda kale waxaa weeyaan eh, iyo qisadii kale iyadana ahayd eh, ninkii naftiisa dilay kuma aanu tukanin maxaa haweentan laakiin maxaa iyada lagu tirinayo haweentan iyada dembiga way ka toobad keentay weliba tooba aada u qiimo badan ay tooba keentay marka ma la dhihi karo qof hajri ama zajri istaaishada maba ahaa saa darteed nabigu uu ku tukaday caleyh salaatu wasalaam marka dadka xuduudda dadka xuduudda lagu oogo ee saa ku dhinto maalan ninkii qaadic dariiq waay saasuu ku dhintay ama waxa weeyaan zani la rajmiyey waay laba un loo kala qaado isaga iskeenay ictiraafay qirtay waxa weya hadii lagu tukado dhib ma laha oo nabiga alayh salatu slam baa sameeyey laakiin qofku haddaanu qiranin oo soo eh, yani markhaatiyaal oo kale ay kusoo oogeen wax lamida markaas waxa weeyaan imaamku inuu iska daayo dadka kale ay ku tukadaan waa la yeeli karaa iyadan <coughs> marka xadiidka waa laga qaadanaa dadka dadka lagu dilay xuduudda in imaamka uu ku tukan karo ayaa laga qaadanaa lakin waa goorma hadday saanoo oo kala tahay riwaayo weliba waxay leedahay haweentaan waxay tawbad keentay tawbo haddii loo qaybin lahaa yani laqad taaba tawbatan low taabahaa saaxibu maksin la nafcatu waxay tawbad keentay tawbo haddii tawbadaasi ou tawbo keeni lahaa nin canshuur qaado ah ay anfici lahayd marka dembi aada u daran waay marka magsiga iyo canshuur qaadida marka waxaa weyaan haddii nin noocaasa tawba ou tawba keeni lahaa tawbada in ay tawbad keento haduu la imaan lahaa anfici lahayd ma sahlana marka dembi sahlan maaha culamadana canshuurta ama baraa-ibta waxaan la yihaahdo waxay yidhahdaan dadka halsi unbaa looga qaadi karaa halsi keliya alimaam abu isxaaq shaadibi ictisaamka ku sheegaa naam halkaas waxa ay tahay haddii dalka islaamka lasoo weeraro oo gaal ay soo weerarto dakli dalkaas uu haystana aysan jirin dakli lahaayo oo ciidanka lagu bixiyana aan lahaynin in dadkii xoog looga qaado markaas naam dadka xoolaha le in xoog looga qaado cadowgaas lagu dafciyo dib dambana aan wax looga qaadin naam saas weeyaan naam alimaam abu isxaaq ashaaibi taasuu tilmaamaya ictisaamka iyo kutubtiisa uu ku tilmaama ictisaamka uu kamid yahay marka waxaa weeyaan waa waa masaalixda waxay kamid tahay marka masaalixda caamka ah ee daruuraad noocaas oo kale culimo kalena u jiraan oo taas u banaynaayo amaa yani taas waxaan ahayn canshuur qaadid waa dembi kabiira ah dadka zakadooda ku filan hadii zakada inta la qaado maalka fayga iyo kharaajka iyo diwixii marka amwaasha muslimiinta halkaasay ka imaan jirtay waagii hore halkaas hadii si fiican loo sarfiyo waxa weeyaan dhaqaalo badan baa kasoo baxaay dadkana xoolahooda loo daayo ayb wacan jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma qaal rajama rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu wuxuu rajmiyey rajulan nin oo min aslama reer aslam ah iyo rajulan buu rajmiyey min alyahuudi ah iyo maraatan haweeney rawahu muslim ayb nin reer aslama ayuu radiyey iyo aayuu iyo nin halkaa marka laga qaadanaya rajmiga inuu nebigu sameeyey marka rajmiga nebigu ka sugnaaday caleyhi salaatu wasalaam <clears throat> aayad ahaan waa la nafaqay qiraaada laakin xukunkiisa waa baaqi xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa ahlu dimaha dadka muslimiinta ku hoos nool in iyaga laftirkooda hadday muslimiinta usoo taxaakumaan in sharciga islaamka lagu qaadayo so ma garan labadaa nin waxay ahayd nin yahuudi ah iyo naagii yahuudiyada iska zinaysa markaasay dhaheen noo keena eh, nabi maxamed noo geeyey marka yahuudda waxay sameeyeen kitaabkooda rajmi ayaa ku yaalay rajmi ayaa ku yaalay waa bedeleen zinadu markay ku badatay dadkooda ashraafta ah oo ayada agtooda sharafta kale markay ku badatay ay waxay yidhaahdeen eh, aan ciqaab samayno qofka daciifka ah iyo qofka shariifka ah ku filan <clears throat> waxaan dhaha dilkan iyo jeedalkan aan ka tagno markaas waxay sameeyeen sharcigii bayba bedeleen oo waxay yidhaahdeen ninkii zinaysto waa xoogaa dhowr karbaash ayaa lagu dhufanaa wejigana waa laga madmadoobeynaa wax madoob baa laga marinaa dameerna waa la saaraya magaalada lagu wareejina khalaas taxniim waxaa la yidhi aljald wataxniim ay u bedeleen dhowr karbaash iyo wejmadoobeys had markii dambe nimanku saasay muddo kusoo socdeen waxayna dhihi jireen ilaahay kitaabkiisa saas ku qoranay dhihi jireen waaba qariyeen aayaatu rajmi markaasay taasay waxay yidhahdeen waa xukunka ilaahay alxukmu lmubadel xukunkaas wax ilaahay aanu xukun ka dhigin hadaad tiraa waa xukun kii ilaahay waa kaas hadaa dhahdeed waxaa weya xukm xukunkaas waxaa leedaha alxukm lmubadel markaasaa laba iska soo zinaystay u keeneen yahuudi marka waa khiyaano badan tahay waxay yidhahdeen maxamed geeda hadii u idiin baneeyana jildiga iyo taxmiimka haduu idiin baneeyana de nebigaab idiin baneeye haduus idiin baneynina ka taga waa u keeneen marka arrintii bay ula imaadeen nebiga caleyh salatu salaam marka waxuu yihi maa tajiduuna maa tajiduuna axadda zani fii kitaabikum kitaabkiina tawreed maxaa ku yaalay ninka zinaysta see la markaasay dhaheen aljald wataxmiim kaanuu yii marka meeshooda ugu tegay baytulmadras meesha ay wax ku bartaan yahuudi markaasu tawreeday usoo qabteen qadiim markaasu barkin saaray cabdullahi bni salaamna waa la socdaa waa soo bixiyeen mid marka ilaa akrinay naam riwaayadka qaar sida ay leeyihin markau soo gaaro meesha rajmiga gacantau saaray xagga iyo xaggau ka akrina naam xagga iyo xaggau ka akrina meesha rajmigana gacantuu saaray markaasuu yihi cabdullahi bni salaam amar yii ya rasuul alla gacantaa ka qaaday meesha waa ku qoraya rajmiga markaasa waxaa soo baxday rajmiga inuu ku qoray yaa ayuha rasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri min aladiina qaaluu aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum min aladiina haaduu samaacuuna lilkadibi samaacuuna liqawmin aakhariina lam yatuuka yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicihi yaquuluuna in uutiitum hada fakhuduuhu wain lam tu'tawhu faxdaruu aayadaasa soo degta markaasuu uu calayh caleyhi salaatu salaam uu yihi ilahu ad adaa mahadle u amarkaagii haddaan soo nooleeyey id amaatuuhu markay dileen adiga amarkaagii oy nafta ka qaadeen kolkaan aniga soo nooleeyey ilaahu adaan kugu mahadinayo markaasuu yihi halla qabto halla dhagaxa lagu dilo qur-aankiina saasuu sheegay kitaabkiina dhagaxa marka riwaayada abu daawud waxay le waxaan arkayey ninka oo naagta isaga dhigaaya dhagax dhagxaanta dhagaxa laga dhaya lagu di dheer weyaan waxaa laga qaadanaya marka qisadan dadka ahlu zimada sharciga in lagu xukumayo nabi khiyaara weliba la siiyey n oo waxaa la yihi marka eh, axkum baynahum bilqisti in allaha yuxibu lmuqsidiin hadday ku yimaadaan cadaalada ku xukm ayb halkaas marka waxaa laga qaatay mas'ala muhima ah, masalada waxay tahay rajmiga islaam looma shardiyo nacam qofka la rajmina inuu muslim yaha shardi ma aha nacam shardi ma aha qofka la rajmina inuu muslim yaha idan marka eh, xadiidku waxuu daliil u yahay inaan loo shardinaynin islaamnimo rajmiga wa qisatu rajulin yahuudiyeynina fi saxiixayn uu kasugaya min xadiid ibni cumar an saciid bni sacd bni cubaada radia allahu canhuma qaal kana bayna abyaatina guryaheena dhexdiisa waxaa ahaaday ruwayjinun nin yar ruwayjil nimadiisu saas aysan ahayn daciifun oo tabar ruwayjilu nin yar daciifun oo tabar daran fakabata biamatin dhaca ruwayjil manaa waa taswiiru rajul nin yar daciifun oo daciifa fakabasa biamatin adoonu ka zinaysta oo min imaahim adoontooda ka mida ah. fadakara dalika sacdun buu arintaa usheegay fadakara dalika sacdun sacd wuxuu usheegay arintaa lirasuulilah usheegay sal l slam inaysan marka xan ahaynaa laga qaadan marka waxaa weeyaan izaalatu munkar weyaan waxa u ama ama yani ama ama xukun izaalatu munkar ayu ayuu u kaashanaa nabiga aleyh salatu salaam markay banaan tahay faqaala waxa uu yihi marka idribuuhu garaaca haddahu xadkiisa ku dhufta faqaala wuxuu dha ya rasuul allah rasuulka ilah inahu isagu adcafu min dalik waa ka tabar darayna ninkaanu maba xamili karan haddii boqolka lagu dhufkaa dhimanayasoo dhan faqaala wuxuu yihi khuduu ciskaalan ayb khuduu qaata ciskaalan waxaad qaadataan lan qaata ayb fiihi dhexdiis ay tahay miatu shimraakin boqol laamood boqol yani caleemood ay kasii baxaayaan uma markaa dabadeed idribuuhu ku dhufta bihi ciskaalkaas darbatan waaxidatan halmar fafacaluu sidii la yeelan rawahu axmed wanasaa-i wabnu maaja isnaaduhu xasanu lakin ikhtalifa fii waslihi wa irsaalihi ayaa la isku khilaafay xadiikan isa waxaa laga qaadanaa dadka aadka daciif u ah ay caddahay haddii xadkii lagu dhuftay inay u dhimanayo in la dilo ilaa lama rabo maog kow in laga siiya lama rabo haddii la ogyahay marka jiro inay hayso tabardarro kale inay hayso waxaa weeyaan tan oo kalea la samaynaya waana xiila sharciya mid ah maa xiila shaydaaniya ma aha waa xeelad sharci ah sababtoo ah xuduudda waxaa loogu talagalay inay zawaajir ay noqoto haddii marka qofka in la dilaa aanay aanu mudnayn in la dilaa ma aha daa tiraadi hadda dad meel joogaan yani waxaa lamida ah tan oo kale dad aad ku tuhumtay guri aad ku tuhmaysid in layskaga zinaysto inaad dambe ku tuurta ma aha maaa hadaad dambe ku tuurta dadkaa dhimanaya inaad disho adig ninkaagaa ku baneeyin dhiigiisaa macsuum haduu zani muxsano ou yahay ayaa dhagax lagu dila usan macsuum ahan dhiigiisa amaa laakiin nin dooda iyo wax ku jira ma aadan ogeyn inaad dambe isaga dhufato ma aha waxaasoo kale waa xamaasad jaahilnimo ah. sharcigana aan waxu tarayni maaal sharcigu sharcigu xamaasaadka badan waxba uma taraan xamaasadii islaamka sharciga ku dhisana waxu taraysa sharciga ma magaran toogi intaas in laga gooyaa loogu talagala hadaad intaas goysa aad tiraa waa dadaala cod kaa yeelaysa ma uluw iyaakum alguluwa fi diin waxaan xasuusanaa wadankan iyadoo ninkii soddon kun xado la yiri waa dil ninkii soddon kun xadid lagu qabto waa la toogana dhowr qofaa saas lagu dila xataa waan xasuusana qofkii joogna waa joogay waxaa weyaan tuugo kuma aysan nuqsaamin tuugadii inay badato maana ma ku yaraanin sababto waxaan ilaahayba ugu talagalay de xadka ilaahay la oogo laba saddex hadii lagu oogo waa joogsanaya ilaahay baa waxaan wato naam xikmada ilahay in laga baxa maaha haddaad tiraa midaan dil mudnayn waa dila kii kalena waa iska kii dilka mudnaan waa iska xabis ah waxba ku socon maayo an ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal ma wajadtumuuhu qofkaad heshaan yacmal isagoo sameynaya camala qawmiluud qawmiluud camalkoodao kale faqtulu lfaacila kan sameynayo dila iyo lmafcuula bihi kan lagu sameynayo waman wajadtumuuhu qofka adeeshaan waqaca isagoo ku dhaca calaa bahiimatin xayawaan xoolo faqtuluuhu dila waqtulu lbahiimata bahiimadana dila rawahu axmedu walarbacatu warijaaluhu muwafaquuna ilaa ana fiihi ikhtilaafa xadiidkana xadiid xasan ah weyaan waana laba xadiid oo isku geeyey waa xaafid hal xadiid ma aha xadiidka hore camalu qowmluud waxaa weyaan waa mid kan bahiimadana nasaa baa gooni u weriye xadiidka sanad xadiidka hore sanadkiisana isla laftirkiisa kan labaad lagu weriye isku sanad u ah. camr bnu abi camr ayaa ku jiro waana xasanulxadiid ninkaas marka xadiidku saas ayuu xasan ku noqday waxaa laga qaadanaa marka liwaadka qof dadka sameeya luudiyada in la dilayo dacawayaan labadoodana waa la dilaya bahiimada iyada marka waa loo dilaa mukalaf maa dabcan bahiimada waxa weyaan in isticmaalo xoolo noocaas la cuno ama la dhaqdo ama yani ama ay yani ahaato maxay ahayd lamaasho iyo taasaa la diidan waxay lamid tahay sidii nabiga xadiidkii kale ahaa nin lacnada oo arkay daabadtiisa ah u yii sii daaya daabadaas na raaci maysa nalamana soconayso daabad la lacnaday keliya iska socon jirta daabada wax isticmaali jira ma jiro taas marka waxau u yeelaya tadiib mar dambe inaan waxaasoo kale lagu dheo ilaa xoolahan isa waxma hadlayn an ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiy sala lahu alayh ali wasalam nabiga barada waa garaacay wagarada waana musaafiriye yani darbi iyo taqriib isku daray yaa lagu sameeya zaniga bikriga nacam waana abaa bakrin abaa bakrina daraba wagaraba rawahu tirmidiy warijaaluhu hiqaatu bilah nakhtulifu fii rafcihi wa waqfihi xadiiska marka dhib ikhtilaafaas la keeni maayo maxaa yeele dadkii rafciye hiqaat an ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal lacana rasul labada marka in laisku daraya laga qaadana lacana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau lacnada almukhanafiina kuwa naagaha iska yeela oo min arijaali nimanka kamid ah walmutarajilaati naagaha nimanka iska yeela oo min anisa naagaha kamid a ah. wa qaala wuxuu yihi ahrijuuhum ka saara min buyuutikum guryihiina rawahu lbukhaariyu guryaha ka bixiyo xadiidkan marka waxaa ku sugan haddii nin macsi sameeyey guryihii in laga eriye la faray zaniga in laga eriye min baabi saas u keenay baabka hadda ninka muqanadka ma zinaysanin ogow waa nin u naag iska yeel dharki naag iska xeranaa sida naagahu u labisana naagahu agjoogaa ma badanaa eh, ma naagtii nin iska yeel eh, baabadihiin iska yeelkaas eh, ruweelada gashada baarlamaanaad ka qaylina oo carabka dheer ha ah, kamida ah, wax aysa shuqul kuleyn ka hadla naftoodana ahal uma aha fadlan can gayrihim toodaysan ahl u ahayn suma garanin marka waxaa weyaan kuwaas aaday u badan yihin naagaha niman iska yeelka shaqadii nimanka qabanayo haddii marka iyaga ayagoon zinaysanin layii ka bixiyo guryaha naagta nin isu ekaysiiso iska yeesho guryaha ka saara hadii la yiri zaaniga min baabi owlaa waay marka idan xadiidkan waxuu daliil iyo taqriibka in ninka zaniga ama naagta zinaysato boqolka jeedal marka lagu dhufo in la musaafuriyo guryaha laga bixiyo akhlaaq daray guryaha ukeeni shaqada gaalada adduunyada ay ku wadaan waxay tahay guri kasta in akhlaaqda ka xumaato taasay ka shaqeeyaan may waxweynaan akhlaaqda guri allaala waxay rabaan inay video ay keenaan video iyo t v inay keenaan halkaas cajalka lagu daa shaydaanka guriga inuu joogo shaydaanka yani waxaa weyaan meel dheerba maxaa loogu raadsanaya guryahaaba in laga hela ay tahay manhajka gaalada saas waana waxa uu yidhi ninkan marka maraykanka xukumo u sheegay dadka muslimiinta qiyam iyo akhlaaqiyaad iyay ka hadlaan marka anagu eh, waxaan rabnaa inaan inaan inay sideenoo kale ay noqdaan oo ay ilbaxaan oo ay guryahooda ilbaxnimada inay guryahooda ugu tagto taasaa naga go-an marka waa cadow laciib waa cadow marka waxaa weeyaan eh, weliba aada u daran eh, qofku inuu inuu taas ogaado wa maskaxdaada inaysa ka maqnaani marka cadow noocaas oo kale adiga fasaadkaaga gurigaaga inaadan xataa ku nabadgelin isku dayaayo internetkana ay kaba sii daran batlaftirkiisa xaalkiisa yani lama xisaabi karaa yani nin intaas isku dayayo yani inuu dalkaaga kuu nabaday suurtoodahaata hayaata yaa ayuha aladiina aamanu laa takiduu biqaanata min duunikum laa yaluunakum khabaala laa yaluunakum khabaalala fasaad waxba idinka nuqsaami maayo fasaad idinkama nuqsaaminayo uduu maa canitm dadaa ku fakaraayo yani dadku waxay u haystaan in nabad ay keenayaan iyo inay nabad keenaan suurtagala iyo kada kada iyo kaas waa laga yaaba dad cawaamo iska suuq jooga iyo ama dadka iska macnaha reer baadiyaha iska oon hadda aan wax balan aqoonin waa laga yaaba inay ku firmaan laakiin nin reer magaala hadda magaalo jooga ama yani siyaasada galayba arintaas inuu inuu fahmi waayo macquul inuu fahmi waayo macquul maasha mida kale dalkan waxaa weyaan hadda ka horay soo martay tanoo kale awel mara ma ah hadda ka horay soo martay muxaarada iyo yani xabashada dadaa keensada hadda ka hor dhulkii ay keeneen maxay kusoo beereen dhulkii ay keeneen maxay kusoo beereen nabadgelyada inay ka sugeen mase afar diin ay ka dhowreen waana loogiya yani qofka anaga na isu jeediyo qofkii na tuso nuqim caleyhi kitaab allah ilahay kitaabkiisa waa ku oogeyna caza wajal rawahu xaakim wahuwa fi lmuwaa min zayd bni aslam xadiidkan waa xadiid xasan ah waxaa laga qaadanaya xadiidkan qofka hadduu dembi galo dembi xad ah oo xuduud keenayo inuu wada qirto waa u banaanta dadkii qirtayba waa iyaga waa waa waa taxadka laga oogay qofkaan qiranin alla ou qariyey isagana waxa u fiican u isqariyo ee ilaahay u toobad keeno iskana daayo waxaba uusan imaamka isku bandhigin oo aan isu sheegin laakiin hadduu isbandhigo la dayn maayoida kale dunuubtu qurun iyo wasaa ilahay ku tilmaamay waa saas baabu xadilqadfi qadafka xadkiisiibuu ubaab yahay baabu xadilqadfi qadafka xadkiisii cadayntiisiibuu ubaab yahay axkaamtiisa can caaishaa radi allahu canha qaalat lamaa nazla cudrii markuu soo degay aniga cudurkayga qaama rasuulu llahi sal llahu alayh ali wasalama cudurdaarkii alla ee cudur daaray manaa markaan inaanan dembigaas anugu aanan gelin munaafiqiinti dadkii kale ee markaas hadalka uu qaatay ee igu tuhmeen inaanan markii taa cudurdaarkeeda alla uu soo dejiyey qaama rasuulu llahi sal llahu alayh ali wasalam rasuulka waa istaagay cala lmimbari buu mimbarka korkiisa istaagay fadakara dalika arrinkaabuu sheegay watala qur'aana qur'aankiibuu akriyey in aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum falamaa nazla markuu soo degay amara birajuleyni laba ninbau amray wamraatin iyo haweeney faduribuu xadda xadkiibaa laga oogay la garaacayakibaalagu garaacay araja xud arbacati haweentana waxaa xamna xamna binti jaxas ay ahayd labada ninna misax iyo xasaan ibnu saabid ay ahayd cabdulahi bin ubay oo isaga ka dambeeyey waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun caiintaa lama jeediyo alkaa dhowr macno culamada u sheegaan waaweyan marka macno waxaa weyaan in ninkaani dembiga inuu u bato maaa xuduud baxaaraa ku jirta dembiga u bato culamada qaarna waxay dhahaa ninkaani isaga warka waa soo elisa maahani hadda markaati iyo in laga maqlay iyo la jirin hawsha isku soo dubariday dadka usoo diideen kuwaan marka xuduudda lagu dhif laga maqnaceen way ishaaceeyeen amaa cabdullahi bin ubey arrinta maamulay waana isqarinay mar haddaan taa wax laga maqlinna xad ma laha laakin xag alle waa ilaahay soo ogyi intaas waa qadafka marka in qadafka in marka la sijeednaayo sijeedka ijaabal aayadda suurata nuur baana daliil waa saara ilayhi lbukhaariyu bukhaari waa ishaaray الذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجد shaqadasa dabcan waxaa weyaan dee qofka aani ki ugu horeeye kaana fi islaami islaamka dhexdiisa ahaaday ana shariika bna saxmaa fadafahu hilaal ibn umaya ayaa qabtay dabcan waxaa weyaan de qofka gadaalan ku arkay ka arki waan anas bni maliki radia allahu canhu qaal awalu licaani licaankii ugu horeeye kaana fi islaami islaamka dhexdiisa ahaaday ana shariika bna saxmaa kadafahu hilaal ibn umaya ayaa qabtay bimraatihi buu ku qabtay ninkaana haweenteeda ku jimaysa faqaala lahu rasuul lah sal sl rasuulka wuxuu ku yidhi hilaal albayinata bayina la imaamo oo keen iiti lbayinata la imaam waxaad keentaa bayine inaad qaati wailaa haddii kalena fa xadin facaleyk korkaa waxaa ahaaday xadin xad xadkaasoo fii daarika dhabarkaaga korkiisa ahaada alxadiis akrija abu yacla rijaaliqaat xadkaas waa maxay waxaa weya wahuwa fi lbukhaariyi buu ku sugaya naxwu xadiis ibni cabaas iyaadubillah marka qadabka soonka gaar ku yahay zine keliya qofka qofka sheego mase wax walba oo qaadada tuujihay waa qaadis culamada waxay u badan yihiin zinada gaarku inta nin zine ku tuuro ama haween wacan cabdillaahi bni caamir bni rabiica qaala laqad adragtu abaa bakrin baan soo gaaro cumara iyo cusmaana radia allahu canhum waman bacdahum falam arahum maanan arkin yadribuuna almamluuka adoonka iyagoo garaacayo fi lqadfi qadaf ila arbaciina afartan macno rawahu malik wtawriyi fi jaamicihi waa xadiis saxaaxa xadiidkan waxuuna tilmaamaa in loo kala barayo adoonka geedkan mar haddii xadkeedii loo kala baray qadafkana waan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama man qadafa qof dhiqato mamluukahu adoonkiisa yuqaamu caleyhi alxaddu xadkii waa laga oogayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa an yakuuna inuu yahay maana kamaa qaala sidii uu yiri ka nooca laga qaada muttafaqun caleyh ka nooca laga qaadanaya inaan sayidka hadduu adoonkiisu qadfo zinaa culamada ku qadfo adduunyada inaan lagu jeedlayn adduunyada inaan xadulqadaf looga oogeynin sayidka laakiin marka aakhiro la tago sayidnimadiisi waa baaba-e dadku waa sinmaayan markaas ma garan markaas marka xaj baa laga ooga ilaa inuu cafiye maaha muttafaqun aleyhi xadiidkan marka muttafaqun caleyhi uu yiri inuu dhaaficnayd muttafaqun caleyh walafdu limuslim bukhaari isaga xadiidka wuxuu ku daray wahuwa bariiu mima qaala saas u weliye wahuwa mima qaala julida ywma alqiyaama ninkii adoonkiisa qadfo isagoo adoonku uu beri ka yahay wuxuu sayidkiisa uu ku sheegay maalinta qiyaamaha sayidku alla jawaab laya halkan marka culimada waay ka qaadeen qadafka marka xadulqadaf la oogayo qofka lagu oogayo iyo tan la qastay waa inay isu dhigmaan hadii adoon iyo xor ay kala yihiin oo kale maya xorkiiba adoon qasli maya aakiralak waa laga gudaa sooma garan muslim ayaa waxu qatay gaal waxba la jeedlimaay maxaayl muslim iyo gaal isku isku isku mukaafaa kama dhexay isku kuf ma aha sooma garan nin faasiq ah oo hadda ka hor zino lagu jeedlay haduu yihaayaa zanina iyadana marka ma noqonayo waa inuu cafiif ahaado qof waxaa ilahi u ladiina ah yarmuuna muxsanaati marka waxaa weyan inuu saa yahay laakin macnaheedu maaha de waa banaan tahay in la yiraahdo maaha warkaas saas in loo fahmo maaha hadda ka hor zino ka galay boqol karbaas lagu dhus dadka dhan iyagoo ay arkayaan hadii la qasbo isaga naftaas yani xadulqadaf lagu dhufan maayo kan qasbi laakin tacziir waa lagu samayn karaa sagaal jeedar toban jeedar tan jeedar waa lagu dhufan karaa in la xabiso reedib in loo yeelo baabu xaddi sariqa tuugadii xadkeedii axkaamtii kusoo aroorta cadeynteeda u waxaa la yihahdaa sharciga wuxuu ku tacriifiyey akdu shayin kufyatan akdu shayin kufyatan ayb akdu shayin khufyatan laysa laysa lilaakidi akduhu shay in la qaato si qarsooni ah loo qaato oo weliba laysa lilaakidi kan qaadanayana aanu usugnaanin akduhu inuu qaato wax adiga aadan xaq u lahayn inaad qaadato oo yani wax adiga aadan aadan aadan lahayn inaad qaadato hadaad si tartiib ah oo qarsoodi ah ku qaadato jumhuurtu waxay ku dareen min xirzi milihi min xirzi milihi weliba meesha uu ka qaadayana ay tahay meel maalkaas oo kale lagu ilaaliyo meel maalkaas oo kale lagu dhowro maxaa ku baxaya marka maal jidka iska yaallo maal jidka iska yaal ninkii qaato gacanta laga geyn maayo sababtaa ah, xirzi kuma jira maalkaas shay walbaana xirzigiisau leeyahay ayaa loo fiirina dahabka matalan waa la yaqaana xirdigiisa sooma armaajaa awaalaa lagu ridaa armaajaa lagu sixiraa waa la qufulaa sma waxyaabaha yareerka xaaqinka iyo yani shayga iska yani galaasyada iyo koobabka iyana waxaa layska dhigtaa dayrka iyo guriga daydkiisa laska dhigtaa sooma kaasna waxaa xirdi u ah daydkaas kanna waxaa u ah marka gudaha daar oo kale hadii beydkbeydka guriga isu iska dhex yeelan lahay meel xirdi a ah kuma jirin ma garan galeyda oo kale bakaarada iyo maqaasimada iyo meelaha yani eh, fuustooyinka lagu shubto iyo waxyaabaas u ahnaa shay walbaa dadku waa yaqaanaa meesha isagoo kale lagu dhowrto oo lagu ilaashado marka qofkii wax qaato si qarsoodi ah ku qaato wax aanu xaq u lahayn meel xirgi ahna ka qaato kaas waa marka midka sariada saasa layiaa xadku marka si u waajibo waxaa shayga u xadaayo nisaab inuu gaarayo nisaabu saria meeqa waay rubcu dinaar rubcu dinaar waa hadda masalan rubcu dinaar waxay noqon kartaa labaatankii dinaar yaa sideetan iyo shan garaam la-eg calanka idib labaatankii dinaar yaa waxay la eg tahay mar rubcu dinaarka saas waxuu ku imaana rubcu dinaarka hal garaam oo dahab ah marka hal garaam oo dahab ah masalan haday lacagtiisu noqoto garaamka suuqaa laga ogaa karaa garaam dahab hal garaam oo dahab ah haduu joogo masalan boqol kun oo shilin ninkii qaadatay qiimihiis oo boqol kun oo shilin la egyahay ninkii xabo gacantaa laga gaara halka garaam haduu egya saddex boqoloo kun shan boqoloo kun in allaale intuu gaaro garaam dahaba in allaale inta qiimihiis ay gaarto wixii u dhigma nin saxado gacantaa laga jaraa nisaabu sarika waa hal garaamoo dahaba marka biyada gacanta meeqaa marka waa nisfi diya gacantan diyada nisfi diya marna sharciga maxau nisfi diye uga dhigay gacanta konton alaab ee geel inta uga dhigay marna oo rubcu dinaar oo ula ekeysiiyey culamada waxay yidhahdaan misfudiya waxaa looga dhigay siyaanatan lidimaa si dhiigaga loo xifdiyo oo qofka aan lagu xadgudbin si aan loogu soo xadgudbin gacanta qaaliga laga dhigay siyaanatan lil amwaalna si amwaasha loo ilaaliyana gacantii rubcu dinaar ay la egtaa marka ninkii marka gacantiisa rubcu dinaar siisana isaga jirtaa lama garan xikma marka inaad ku jirta xikma aada u weyn taasay marka culamada ay sheegaan amwaasha si loo xifdiyo gacantii qiimiheeda in la yareeyo yadaa lagu qaadaa maalka si loo ilaaliyo dimaadana waa dimaad waa qaaliye gacantii rubcu diinaar waa diyadeeda lamid adii la doonaa nin walbaa mid kale ku xadgudbi lahay dhinac walba markaas ayaa laga yeela marka taas cayinkeeda saas nisaab waa kaas culimada marka imaamu shaafici rubcu dinaarkaas u qaatay abu xaniifa toban dirham iyo noocaas isagu dhahaa laakiin rubcu dinaarkaas unbaa ugu qeyb badan can caaishaa radia allahu canha qaalat qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam laa tuqdacu yadu saariqin tuug gacantiisa lama gooyo ilaa fii rubci diinaar ilaa fii rubci diinaarin rubcu diinaar wax la-eg fasaacidan iyo ka badan muttafaqun caleyhi walafdu limuslim walafdu lbukhaariyi tuqdacu lyadu gacantaa la gooyaa fii rubci dinaarin fii rubuci dinaarin ayaa lagu gooya fasaacidan ee ka badan fi riwaayati axmed iqdacuu gooya fii rubci dinaarin ku gooya walaa taqdacu hagoynina fima huwa adnaa min dalika xi ka hooseeyo riwaayadan dam tafsiir rubcu dinaar waa lagu gooya ka yar ka warna bilowda midaan dambe cadeyn soma riwaayada dambe amarna waa ku jira iqdacuu gooya yani marka in nisaab la sardinaysa zaahiriyada iyaga waxay dhahen wax nisaaba la sardin maayo ninkii waxxado ee ismi sariqaba ay ku dhaboobayso waxaa weyaan waa gacantaa laga jaraa xad uma aysi yeelin taasna sunadaa diideysa waxaa kaloo iyadana ay deliishadeen khawaarijta xadiidkan soo socda waxaan ujeedaa zaahiriyada lacana allahu saariqa yasriqu lbaydata fatudhacu yadihi alla lacnada waxau xadayaa eh, ukol markaasaa gacanta laga jaara xadiidkuna laakiin macnihiisa waxaa weeyaan baydadana waxay dhaheen ukulna rubu dinaar ma dhamaan ukul waxal maaha culamada waxay ku tawjiihiyeen waxay dhaheen ukuloo ka bilaabaa xadideeda marka dambe waxau xadaa nisaab wax gaarsiisan gacantaa la jara gacan jaridii marka maxaa u keenay tii hore meesha uu ka bilaabaa u keentay macnaha xadiiska saas ma garan ee bimujarad ukun oo xaday in lagu gooyo xadiiska ma tusinay an ibn cumar radi alahu canhuma an nabiy sala lahu alayh ali wasalam nabiga qadaca waa gooyey fii mijanin gaashaan fii mijanin ayuu gooyey waxaa weyaan waa gaashaan gaasaanka samani qiimihiisa alaas daraahim iyo saddex dirham gaashaan oo xaday oo qiimihiis saddex dirham ayuu gacanta u gooyey mutafaqu caleyh imaamu shaafici wuxuu yii isma khilaafsana xadiidkan iyo kii rubcu diinaarka sheegaaye maxaa halkii diinaar waa labaiy toban dirham halkii diinaar waa labaiy toban dirham sabcu diinaar marka muxuu noqonaan saddex dirham saasa leunbaa kala waxaysan maahan wax iskhilaafay mutafaqu caleyhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay ali wasalam lacana allahu saariqa tuuga allah lacnay marka wasfi wax lagu lacnadaa banaantaha yasriqu lbaydata ukunta ayuu xadayaa fatuqdacu waa la jaraya yaduu gacantiisa albayda xarigna waa lagu macneeyawayasriqu xabla xarigawaaba la ayuu xadaya xarig fatuqdacu yaduu gacantiisa la gooyay muttafaqun caleyh marka xadiidkana daahiriyadaa daliishatay oo inaan nisaab la shardinin rubci dinaarka laakin jawaabtiisa waxay tahay waxaa weyaan ukunta waxabaa markaasa xaalkiis wuxuu gaarayaa marka dambe inuu shay nisaab gaarayo ou xado kadibna gacanta sidaa lagu gooyo si laysu waafajiyo xadiiskan iyo kuwii hore walaa taqdacuu fima huwa adnaa min dalika an caaishaa radia allahu canha ana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam qaal marka atashfacu ma shafeecaysaa fii xaddin miyaad shafeecaysaa xaj oo min xuduud illaahi ilahay xuduudiisa kamid a ah xaj oo xuduudda alla kamida miyaad adigu ka shafeeceysaa usaama markii uu yiri damcay naagtii maqduumiyadda ahayd inuu ushafeeco oo ay yidhahdeen nabiga adigo ku jecelyahay bal bax kala soo hadal uma qaama waa istaaga faktadawaaquba akriyay faqaala wuxuu yihi ayuha annaas inamaa halaka aladiina min qablikum kuwii idinka horeeyey waxaa halaaga anahum kaanuu idaa saraqa fiihim shariifu midka shariifka ah haddii oo waxado tarakuuhu waa ka tegaayeen waidaa saraqa fiihim daciifu daciifki hadda waxadan aqaamuu caleyhi lxadda xadkay ka eedeeyeen alxadiis mutafaqun caleyh walafdu limuslim weliba wuxuu ku dara faaimo haday cado gacantaas geynaayo dhaafas kale marka xuduudda sahlan ah walahu min wajhin aakhar can caaishata kaanat imraatun haweeney waxay ahayd tastaciru mataaca alaabta ayay caariyeysan jirtay oo tajxadu waa du-aan kari jirtay fa amara nabiyu sal lahu alayh ali wasalam biqadci yadiha gacanteeda geynteeda amra nabi xadiidkan waxaa laga qaataa ariada waxaa lamida ah jad caariy jad caariy qofk inuu caariyada inkiro caariyaa loo dhiibanaa kasta inkira waab lagu yaqaana dad noocaas sooma ark dad noocaas waaan dhowr beriyan kusoo haysana waa la siina maba kaa qaadinkaas marka in gacanta la jaa jaxdulcaariya haweentan laftirkeeda maqduumiyada ahayd sawaadka qaar waxay leeya sariqadeeda waxay ahayd jaxdulcaariya riwaayadka qaar baa soo dhaxay wacan jaabirin radia allahu canhu can nabiy sal lahu alayh ali wasalam qaal laysa calaa khaainin khaain korkiis ma ahaanin walaa muntahidin mid wax boobay boobahay walaa mukhtalifin mid wax batayba qadcun gacangoyn gacangoynkaas ay shuqulku khaainka ninkii khiyaanada wax ku taabsada qalin dabamarsen qalin ama farsamo dadka uga tirsaysan keen lacagta idinkuusoo ganacsian samayna kana yeela inta dadka lacaga badan ka qaado sida dad badan hadda ay badan yihiin too lacagii ka arooriyo ayuu galaysamarka hadda kaasoo kale gacan goyn isaga ma laha si kale loo wax loogu sameyn ila moogta lacag meel taallo oo inta u dhuuntay ma soo xadina muntahibna waa ninka wax baarada ku taal adkale lug i gacan isdhaaf dariiqasaas walaa mukhtalifin mukhtalifkana ka waxbaxayqofkii kama xadayo isagoo meel ugu wxuu meel ku jira ka usoo dhinta maxadaye ada ujeedooda iska jirin laakiin ay dadkaasuy marka cangaad iyo siinaay u joogi jirahadda kuwaas qorya wax ku qabsadaan hadda qoryay ubadesheen farsamadooda ay waa bedeleen taaslaakiin waktiyadii hore naagahay marka xisbasi jireen darbasaarada iyo eh, ilyarka iyo waxa ay wataan naagay marka ilyarka xisaabi jirta kuwaasoo kale marka mukhtalif ama suuqyada inta imaado ay cuntada iyo cantoobsana daf isa siiya la cararay kaas isaga marka ma malaa axmed arbacaau tirmiy ibn xibaan wacan raafic ibni khadiija radi allahu canhu qaal samictu rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam yaquul laa qaca goyn ma aanin fii tamarin miro lafta u markaa qaato walaa eh, kasarin iyo dumaar kasar waxaa layihaa dumaar dumaarna waxaa layihaha geedka eh, timirta jiridiisa buruqaa ku jirta buruq ayaa ku jirta marka sidii baruur camal dumaardumaarkaas kasar qofku yani intau meel iska soo marado meel miro ka goosto gaar markaas iska cuno ama u jumaarkaas intuu goosto u cuno gacangeyn mala rawaahulmadkuuruuna si lasoo xusaa wariyeen wasaxahu aydan atirmidi ibn xibaan kan isagana markaa saxiix وعn abi umayة الmkزumiy radي الlahu canhu qaal utiya nabiy sal الlahu alayh ali wslam nabig waxaa loo leeyay biltintuub ad ictarafa ictiraafan gartay qirasha walam yuujad macahu aan laga helin mataacun wax alaaba alaab ma leh alaabtii ma wado lagama helin alla ku aqirta faqaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi maa ikaaluka taragta u malayn maayo yii inaad xadani alaabtii ma wadeen qaala wuxuu yihi inaan xadin iska daayay balaa waa xaday faacada caleyhi maratayn ay alaasan buu ku celiyay faamara bihi amri faqudica gacantii baa laga jara wajia bihi waa la keena faqaala wuxuu yii istaqfir ilah war ilahay dambi dhaaf weydiis watub ileyhi alla u toobadkeen faqaala astaqfir llah waatuubu ileyhi faqaala allahuma tub caleyh ilah ka toobadha raja abu daud lafdilahu axmed anasaa-i rijaal xadiidkan waxuu le baa ku sugan abulmundir nin layra oo majhuul ayaa ku jira khadaadin wuxuu yiri fi isnaadi hada xadiisi maqaadi xadiikuna hadii nin majhuul oo ku jira yii markaa xukunka dhalan maayo xadiidka laakiin culamada meesha waxay u keenaan tija laba xaqaa ku tacalluqa xaq waxaa weya dadkii maalkeedi kasoo qaada xaqna waxaa wey waa xaqullaahi oo gacanta la jaro ah haddii marka xaqullaahi la fuliyo gacantii la jaro maalkii ma laga rabaa mase lagama rabo masladaas iyadaa marka waxay tahay maalka hadduu maalka haayo isaga isagii iyo maalkii baa lassoo qabtay gacanta orta waa la jara ladhaaf maayo gacanta waa la jara maalkiina ninkii iskalaaya la siina loo celiya biitifaaq laima arbaca afarta imaam garan haddii tuudii maalkii lagu waayey semeeyada maalkii baa lagu waayey gacantii baa la jaraa abu xaniifa wuxuu leeyahay waxba lagama rabo mar haddii gacanta la jara waba lagama rabo imaam maaligna wuxuule adoo muusir yahay ninkaad tuug hadii tuug waxhaysto waa laga rabaa inuu gudo alaab hadduu mucsir yahay waxaa laga rabaa imaamu shaafici imaam axmedna waxay leeyihiin hadduu muusir yahayna waa laga qaadaa mucsir haddii uu yahay aanu haysanina dimadiba ay ahaaneen dimadiisi ahaane markau maal helo waa laga qaadaa xoolaa dadka dheldheel maaha ka qaada maaha qawaacidda shareecadana waxay rajaxaysaa madabka shaafici iyo axmed sababtoo asalka maalka ninkan isaga ma lahayn marka gacan oo laga geeyo maalka isaga ku yeelan maayo marka maalka laga wareeyo masalada marka saasaa xukunkeedu yahay masaladaas وعn cبدرحمن بن cwn وأkرaجh الxاakم min xadيiث أbي هريرة فsاaqh بmacnaahu وqاala فيhi idhabuu bihi la taga faqdacuuhu gooye uma markaa dabadeed ixsimuuhu dhiig jeediye xasni ku sameeya oo biyo saliid kulol geliya saliidda kulol waxaa waagi hore dhiiggaa lagu jeedi jiray xididaduna marka isku soo aruuraya darteed qofka marka waxaa weyaan eh, ma yeelanayo eh, xididada ma iska furnaanayo isku soo aruuraya isku dhegay saas lagu jira waqtigan hadda dhiig joojinta iyo xidid xirxirida waa siyaabo kale loo xiraa dhiiggana loo jee sidaa unbaa la sameyn xasmiga unbaa markaas jiro unbaa la sameynada tanu cibaado ma aha hadda si dhiigga loogu joojin kara laga joojin laga joojin maayo la dhihi maayo waa la fiirsanaa si u dhinta la dhihi maayo inuu dhintamaba loogu talagelin ujeeda inuu u dhinta m cuquubada dhimasho ma ay dil ma la yeela waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiskii hore dadka qofka haduu ataa xajkii kowni oo caasi uu yahay xajkii ku dhacay laga eegay de tawbadiina in markaa ilaaha loo baryo oon la fogeynin fiigu marka waxaa weyaan walana waa leeyahay barana waa leeyahay bara-ada fiiga laga noqonaayo tanaa kamid waa maxay in gacanta loo geey welihiisana waa maxay in xatmi loo sameeyo oo hadduu faqiir yahay in la siiyo yan zakadii iyo xiriirin in loo sameeyo an cabdiraxmaan bni cawfin radia allahu canhu ana rasuul lahi sal slam qaal laa yuaramu lagama dayn lama dayn saaro asaariqu tuuji laa yuaramu lagama mad asaariqu tuuji idaa uqiima caleyh axad hadii lagu eego lagama guday lagama guday raj bazaar ayda waqaal laa basa bisnaadsanadkiisa marka inkastoo muuqdo aahir sax uu yahay laakiin daraawardi ayaa wasliga xadiiska ku dasay daara qudni baana ciladaas cadeeyey xadiiskii hore waa macluum daraawardi cabdilcaiiz ibn maxamed daraawardi ayaa xadiidkan wasliyey aimo kalena way eh, ma aanay waslinin marka halkaas cilo ka jirtaa wacan cabdiraxmaan bni cawfin radia allahu canhu ana rasuula lahi sal slam qaal laa yuqaramu saariqu ida uqima caleyhi alxadu rawahu nasaa-iy anahu muqadicin buu cadeeye waqaala abu xaatim huwa munkarun waana xadiis daciifa hada mursal walaysa biaabit abu xaatim icilka wuxuu ku yiri hada xadiiu munkarun wa miswar lam yalqa cabdiraxmaan lama usa kulin huwa mursalun aydan marka laba cilole nakaaro igadhaac midkaan xukunka arintaana waa kasoo hadalno tuuga waa laga magaa waxa u qaato an cabdilaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma can rasuuli lahi sal allahu alayh ali wasalam anahu su-ila waxaa la weydiiyey can itamri midhaha almucalaqi ee la furay beeraha yani waxaa jiri jirtay waagi hore miro in laan miro miro inta lasoo qaado masaajidkao kale in la suro dadka fuqarada iyo markaas ay iskaga cunaan ama waxaa la sameyn jiray qofka beerta ayuu dhowr laamood oo miro ku yaalaan oo kale suraa si dadka maraayo uga qaataan taasaa marka nabig wax la weydiiyey faqaala wuxuui man asaaya bisiihi qofki afkiisa ku asiibo yani cuno min dii xaajatin xaaje ku u saaxiibana ah ayra mutakidin xaal aanu ka dhiganaynin xubnatan aan ka dhiganaynin faraq ka buux mid yani mirihii inta faraqa ka buuxsada qaadanaya aan ahayn falaa shay caleyh waa beeraha macruufay ku tahay arintaas qofka yani inuu wixii marka meel ama wax la suro ama yani mirihii beerta ku yaalla ninkii cuno aan dhib loo qabin laakiin in la qaataa inataasoo marka taas iyada waman kharaja qofkii baxo bisayin minhu kala baxo shay oo mirahaas kamida fa calayhi lqaraamatu madhow ayaa korkiisa ahaaday wlcuquubatu iyo cuquuba waman kharaja bisayin qofkii la baxo minhu kaas kamida bacda an yuwiyahu marka uu dumo ka gadaalo aljariinu meesha galeyda lagu engejiyo aleyda iyo meesha lagu qalajiyo oo la dhigo bakhaarka camal marka meeshaas ay dunto ka gadaale ninkii wax ka qaato sadalada gaaro shayga ou qaatayna gaaro saman almijani gaashaankii qiimihiisa waa rubcu dinaarkii ama saddexdii dirhami fa caleyhi lqadcu korkiisa goyn arag abu daawud nasaa-i sax alxaakim xadiiskan xasan waxaana laga qaadana in loo shardiyo in yani loo shardiyo xirji gacanta marka la goynayo shayga la xaday waa in laga xaday makaan wax lagu ilaashado n meel meel wax lagu ilaarsada wax banaan yaallo ma laysu gacan goyna oo miruhu marku banaanka yaalay waxaa la yii waa madhow iyo cuquulo amaa qabcigu goormuu imaana bacda an yuiyahu jariin bacda an yuiyahu marku dumo ka gadaalay aljariini yani meesha bakaarada meesha lagu qalajiyo galey ama timirta meesha lagu qalajiyo anagaad waxaan dhihi karnaa un eh, meesha yani galey qofka ou yani bakaarkii gastay oo maqaasiimada geliyey ama uu eh, bakaarkiisa uu ku duugtay markaas yani wax ku ilaashanaayo in jintad gale wax ka qaato saman almujanina ay gaarto aa la geyn marka nisaab iyo xadiidkan waxaa laga qaadanaa shardu nisaab iyo shardi kale ee ah in uu ka qaato meel xirgi mislihi wacan safaan bni umaya radia allahu canhu ana nabiy sal lahu alayh ali wasalam qaala wuxuu ku yiri lamaa amara markuu amray biqabci ladii kii gacantiis saraka xaday ridaahu go-iisa ka xaday fatafaca fiihi oo u shafeecay hallaa kaana daalika warkaas mau ahaada qabla an tatiyanii bi intaadan ilaa imaaninoodan ii keenin ahraja axmed wlarbacati wasaxaab bn jaruud wlxaakim xadiikan waa saxeex xadiidkan waxaa laga qaadana xuduuddu hadday imaamka bis waaye shafaaca waa u dhamaatay adooo nin wax kaa xado ood qabato dow ku yiraa nin isku kaysid u naxariis nin iska tag waxaan iska daa tiraah khalaas aan geyn ma laha dan say isheegi oo ictiraaf la imaani laakiin haddii qaalidii loo geeyo ee la horgeeyo la xukumo ama mar haddii qaalidii la horgeeyo kadib inay ninkii soo qabsada yiraa ninkan waa u cadsiye dhib male aniga xoolahii iga caba waa u cadsiye qaaliyo gacanta ku geyna laga yeeli xuduud ilahi mar haday maxkamada timaado laalaab ma laha arinta xuduudda sharciga adkeysaan moodeyna ma aha nam waxaasoo dhan marka hadda maxaa laga dhigay waxaga yaryaar macno badan waxba bac lagu qaadi kara marka waa mujrimiin zaalimiina inta dad dhimatayna dembigeeda waxay ku yimi odayaalka waxay isku qanciyaan odayaalka waxay isku qanciyaan annaga la-aanteen dalka wax badanaa ka dhici lahaa dhib badan dalka dawlad ma lahayn annaga furdaaminayn ay isleeyihin dadka maxay furdaamiyaan yani diyada ay shan boqol oo kun iyo milyan iyo laba milyan iyo saddex milyan say diyada uga dhigayeen aadilkiiba fududaaday waa aalimiin ala kaana alia qabla an tatiya lidi maxaa igu sheegay intaada ii keenin marka go o marka hurday go-na marka xadiidku sida ahaa safaan ibn umaya masaajka hurde oo go-iisa markaa meel hurde oo go-iisiina u bartay si kasiir u xaray qofka hadduu go-iiskii wato ama uu barkan yahay waa xirdi meel banaan iska yaallo kale maaha markuu saas uga xaray dabcan go- qiimihiisa ina saddex dirham jaabirin qaal jia bisaariqin tuug ayaa lalayimid ayaa loo keenay ila nabiy sala allahu alayh ali wasalam faqaala xuri iqtuluuhu dila faqaaluu yaa rasuul allah inamaa saraka wax xaday qaal iqdacuuhu gooyo yiri marka faqudica waa la gooyey gacantaa laga jaray uma jia bihi saaniyat mar labaad baa la keenay faqaala iqtuluuhu dila fadakara milahu uma jia bihi intii horaa loosa gooye gacanta gooyo uma jia bihi haalia faakara milahu uma jia bihi raabica kaalia uma jia bihi alkhaamisa sagaala keena faqaal iqtuluuh dila raja abu daauud nasaa-i wastankarahu xadiiskaaar muscab ibnu saabit ayaa la gooni noqdo ayaa wariyey laysa bilqawiy fi xadiiaraja min xadiii xaaris bni xaaib naxwhu isagoo kale sanana waa munkar dahabi talkiiska wuxuu ku yiri munkarun ibnmuqin iclaamka wuxuu ku yiri aliclaam waxaa la yihahdaa kitaabkaas aliclaam bisharxi cumdat akaam cumdatakaamka sharxa ibnmulaqina iskale koob toban mujalad ibnmulaqin sheekh xaafid ibn xajar waa mabuuc kitaabkaas aada u faa-iido badanyahay waa kitaab yani cumdaha shar fiican oo saara marka makaasibta qaarkood waa ku waa mabuuc wuxuu ku sheegay ayb hada shaaribu laa yaxduru ismuhu bacda tatabuci shadiidi walfaxsi canhu yani riwaayadan dambaa waxay tahayba saarisaabsaneedsaari in khamro cadow markii sanaad afaraad la qabto in la dilo culmaduna marka waxay yidhahdeen waa mansuuq xataa haduu sugnaado ijmaaca nasaay laakiin nusuus baaba jirtaba ijmaacaas xoojinaysa waakr shaafici waxau sheegay ana alqatla fi lkhaamisati mansuuku inuu yahay alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsal llahu waslama cala nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo hayna kitaabkii buluq lmaraan min adilat axkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaani raximahullah kitaab lxuduud ayaan ku jirnay baabu xaddi shaaribi wa bayaan lmuskir shaaribka qofka muskirka cabo ama khamrada cabo xadkiisa xuu axkaamta kusoo aroortay cadeynteediibu u baab yahay iyo bayaan lmuskiri iyo muskirka in la cadeeyo marka meeshaan khamrada xad xad miyay leedahay mase tacziiray leedahay culamadu aimada waa isku khilaafeen alaima aima waxay ku tageen in eh, khamradu ay eh, xad ma leedahay mase tacziiray leedahay waa laisku khilaafay haddii xad ayay leedahayna meeqaa xadkeedu ku egyahay labadaas masalada culimmadu waa ay ka hadleen mid waxa weyaan in xadmay leedahay mise tacziir culimmada ibnwindir iyo dabari aimada qaar ayay kusoo guuriyeen culimmada qaarkood inay yidhaahdeen khamrada cabitaankeeda xad ma lehe waa tacziir waxeeda iyada waxayna daliishadeen axaadiidta wax xad ku qeexay oo afartan ama sideetan yani xadka lagu dhufanaayo ila xadku waa cuquuba muqadara mta xadku waa cuquuba muqadara yani axaadiista shaaribulkhamraha wax cuquubo muqadar ah ku sheegay ma jiro ayay dhaheen xadiidka anas ayaa ugu dhow xadiidkaasna waxau tilmaamay ma jazminin afartan ma aanu jazminin mar haddii marka wax mucayan oo muqadar ah aanu lahayn waxay yidhaahdeen marka wixii ay imaamka la noqoto ayaa dhufanaysaasay dheheen culamada qaarkood sida ibnu xajar fatxulbaariga oo kusoo guurinaya dhabareeda iman jirin ay soo guuriyeen